alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allah wsala wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii labaatan iyo toddobaad oo ka mid ah kitaabkii itxaafu saadati biqasasi saxaaba waxaan rajaynayaa inuu noqon doono darsiga ugu dambeeya kitaabka alqisatu athaalihatu wasituun qisada lixdan iyo saddexaad fadlu jacfar ibni abi aalib saxaabiga loo yaqaan jacfar ibn abi aalib fadligiisa weeye iyo wa hijratuhu hijradiisa ila alxabashati ardulxabash uu hijrooday jacfar ibn abi aalib wuxuu la dhashay cali ibnu abi aalib waa rasuulkeena adeerkii sala allahu calayhi wasalama dadka ilaahay dartii inta loo dhibay magaalada mako mako ciqaabka iyo cuqubada ka socota u adkaysan waayey u baxay ardulxabash ayuu ka mid ahaa waxaa la sheegaa toddobaatan iyo dhowr nin bay ahaayeen iyo dumar tobaneeyo meelahaas ama dhowr iyo toban haweena can ummi salamata waxaa laga wariyey ummi salama waa xaaskii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay ku jirtaa dadka wakhtigaa hijrooday oo jacfar ibnu abi taalib la socda oo ardulxabash aaday laakiin wakhtigaa ay ardulxabash u baxaysa xaaskii nebiga maysan ahayn sala allahu caleyhi wasalam nin abu salama la yidhaahdaa qabi jiray ninkii markuu dhintayna nebi moxamed baa guursaday sala allahu calayhi wasalama can ummi salamata waxaa laga wariyey ibnatay abi umayata ina abi umaya ahayd abi umayihii ibni lmuqiirata ina muqiiro ahaa ibni lmuqiirati ina muqiiro ahaa zawji nebiyi nebiga xaaskiisa waxaa laga wariyey sala allahu calayhi wasalam umu salama qaalat inay tidhi lamaa goortii nasalnaa aan degnay arda alxabashati ardulxabash waa dhul aada u baaxad weyn dhulkan etoobiya eleteriya jabuuti xataa qeybo ka mida marka waxaa weeye dhul aada u baaxad weyn buu ahaayo xuduudda marka jabuuti xataa kuwa ku dhoweydo oo waxa weeye dhulkaaso dhan baa waxaa la isla ohan jiray ardulxabash ilaa suudaan wixii xagga uga rogan wadankan intaaso dhan ardulxabash baa la isla ohan jiray marka waxay leedahay lamaa nasalnaa markaan degnay arda alxabashati dhulkii xabashida jaawarnaa waxaan la daraysnay bihaa magaaladaas ayada ah iyo dhulkaas ayada ah khayra jaarin dariskii ugu khayr badnaa annajaashiya boqorka najaashi la yidhaahdo ayaanu la dariisnay aminnaa ammaan ayaan u helnay calaa diininaa diinteenna oo diintayada waan u badbaadnayoo wax faragelina diintayada nalaguma samayn dadkii aan u tagnay wa cabadnaa waan caabudnay allaaha alla tacaalaa sarreeye laa nu'daa xaalo aan nala dhibaynoo cibaadadaas ilaahay aan caabudayna aanal ku jirabayn oo nal ku dhibaynin walaa nasmacu aanaan maqlayn shay-an shaygaasoo nakrahuhu aan kahosannoo karaahsanno falammaa goortii balaqa uu gaaray daalika arrinkaasi qurayshan quraysh i'tamaruu way shireen waxayna go'aansadeen an yabcaduu inay u cidiraan ila annajaashiyi boqorkii najaashi xaggii fiinaa annaga dhexdeenna rajulayni laba nin jaldayni oo adadag oo qalqallafsan wa an yuhduu inay u soo hadiyeeyaan linnajaashiyi boqorkii najaashi hadaayaa hadiyooyin oo mimaa kii ka mida yustadrafu la xiiseeyo min mataaci makata maka alaabteedana ka tirsan kufaaru quraysh in badan oo ka mid a dadkaani markay hijroonayeen way dhuundhuunteen labalabo koox koox bay usoo baxeen meel baa lagu ballamay kabacdina halkaasaa laga ambaqaaday dadka noocaan oo saxaabada nebiga ah markay qurayshi ka war heshay intay ambabaxeen ardulxabash inay tageen oo halka ay ku kulmeen oo ammaan ku heleen aad bay hawshaa qurayshi uga xumaatay waxay ka daba dirtay laba nin oo quraysh hadday isfiiriyeen ay isleeyihiin innaba arxan u geli maysa labadaas ninu raggaas u geli maayaan oo aad u daran oo qallafsan waxay intaa ku dareen boqorka loo socday nimankaani isu dhiibeen boqorkiina hadiyooyin tiro badan oo la jecel yahay oo waxyaalaha reemaka laga isticmaalo ah xaggana ardulxabash laga yaabay inay ku yartay ama aan laga helin ayaa loo sii dhiiba asaga keliya xataa ma aha ammaanduulayaashii ciidankiisana waan arki doonaa in hadiyooyin loo sii dhiibay marka waxay yidhahdeen alaamtaa qaada boqorkiina u taga kabacdina waxaad samaysaan hadiyada siiya nimanka ayagaan ayaan laga hadlin xataa ay laga soo dhiibo wa kaana waxaa ahaa min acjabi maa shay kan loogu jacayl badan yaho ya'tiihi u yimaada boqorka minhaa magaalada xaka maka xaggeedana uga yimaada ilayhi asaga u yimaada al adamu ayuu ahaa hargaha iyo waxyaalaha la magdiyey oo la isticmaalo weelal ahaan loo isticmaalo fa jamacuu waxay u kulmiyeen lahu asaga adaman ayay u kulmiyeen adaman hargo kahiiran ee tiro badan lam yatrukuu kamaysan tegin saxaabadii raggii raadsanahayoo gaalada ahaa kama aysan tegin min bataariqatihi ammaanduulayaashiisii bitriiqan hal ammaanduule ilaa ahdow way usoo hadiyeeyeen lahu asaga hadiyatan hadiyad batriiqa waxaa loo yaqaanaa waa hogaamiyaha ciidanka oo weliba xariifka ahoo dagaalka iyo dalka iyo geesinimada iyo waxyaalo badan ku fiican hadday noqoto xagga dal aqoonta dagaalka xirfadda marka ammaanduulayaashii ciidanka ayagana hadiyad bay u soo dhiibeen wa kaana wuxuu ahaa min acjabi maa shay kan uu loogu jacayl badan yahay oo yaatiihu u yimaada minha magaalada xaggo ilayhi boqorkaasna u yimaada aladamu ayuu ahaa harag la magdiyey hargaha la magdiyey fa jamacuu way u kulmiyeen lahu asaga adaman harago kaiiran ee tiro badan walam yatrukuu kamaysan tegin min bataariqatihi ammaanduulayaashiisa ciidanka xaggooda xaalu ka haday bitriiqan hal ammaanduule ilaa ahdow way usoo hadiyeeyeen lahu asaga hadiyatan hadiyad uma bacaduu way soo direen bidaalika hadiyaddaas ayadahay waxay la soo direen cabdallaahi bna abi rabiicata bni lmugiirata almakhsuumi ninka loo yaqaana cabdulaahi bnu abi rabiica ibni اlmugiirati اlmakhzuumi oo reer bani makhzuum ah iyo wa camar ibni caas ibni waa'il الsahmi labadaa nin ayay u soo dhiibeen hadiyadii wa amaruu waxay fareen qurayshi humaa labadaa amrahum taladoodiiyo say waxu rabeenna waa loo yeedhiyey hadiyaddaana qaada waddadaas mara sidaas u hadla qaabkaasna nimankaa laydinkugu soo gacangeliyo wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen qurayshi lahumaa labadii nin idfacaa u dhiiba labadii nin bay la hadlayaan ilaa kulli bitriiqin ammaanduulo kasta hadiyatow hadiyadiisa siiya qabla an tukallimuu intiidaan la hadlin annajaashiya boqorka najaashi fiihim saxaabadaa hijrootay arrinkoodana kala hadlin waa khudad iyo kaarto ay rabaan inay degaan intiidaan boqorkaba u tegin oodin hadalka u furin marka hore waxaad soo dishaan baaliyood ka soo takhallustaan qolyaha loo yaqaano bataariqadu ammaanduulada ciidamada ah dilka maxaa ka wadnaa afwaxun xishoo ka dhiga nin walba goonidiisa u laaluusha wax u siiya hadiyad u siiya markay aamusaan oo aad meel ku ogaataan oo ajandihin aad u sharaxdaan markaa kabacdina boqorka ku labeeyaale uma qadimuu u hormariya linajaashiyi boqorkii najaashi hadaayaahu hadyooyinkiisa markaa siiya uma saluuhu waxaad weydiisataan an yuslima inuu dhiibo hum nimankan soo fakaday ee muslimiinta ah ilaykum idinka xaggiinna inuu idiin soo dhiibo qabla an yukallimahum intuusan la hadlin maxaad rabtaan iyo maxaad u socoteen iyo maxaa la idinka sheegay iyo wax idnaba ha u leekaatee hadal ayaa la weydin qaalat waxay tidhi fakharajaa labadii nin way soo baxeen faqadimaa waxay u soo galeen cala najaashiyi boqorkii najaashi iyo meeshuu ka talinayey walxaal naxnu anaguna cindahu agtiisa aan ku sugannahay bikhayri daarin daartii ugu khayr badnayd iyo dhul ayaan ku sugannaha markaas xagga ammaan ahaan wa khayri jaarin iyo deriskii ugu wanaagsanaa falam yabqa maharin min bataariqatihi ammaanduulayaashiisii bitriiqun ammaanduula kama harin ilaa dafacaa labadii nin waxay u dhiibeen ilayhi xaggiisa hadiyatahu hadiyadiisii qabla an yukallimaa intaysan la hadlin annajaashiya najaashi uma qaalaa waxay ku yidhaahdeen labadii nin baa waxay la hadlayaan ammaanduuliyaasha ciidanka likulli bitriiqin ammaanduulo kasta iyo hogaamiye kastaoo minhumba daariqadii ka mid a ah, innahu amar yeeshaaniye qad sabaa waxaa u soo cararay oo u soo fakaday ilaa beledilmeliki boqorka dhulkiisa midna annaga xaggeennana naga soo cararay khilmaanun dhallinyaro sufahaa'u wax magarata ah da'yar wax magarataha ah, naga soo fakaday inay da'yar yihiin wax magarata yihiinna waxay ku darsadeen faaraquu waxay kaba baxeenba diina qowmihim tolkoodu diintu haysteena waa isaga baxeen walam yadkhuluu maysan gelin fii diinikum idinka diintiinnana maysan soo gelin wa jaa-uu waxay la yimaadeen bidiinin diintaasoo mubtadacin la abuurtay oo bidco ah diintaasoo laa nacrifuhu annaga qurayshi aanaan garanayn naxnu annagu walaa antum idinkuna idan garanayn balaaye alla aqoon bay la yimaadeen waqad bacaanaa waxaana soo diray ilalmeliki boqorka xaggiisana noo soo diray fiihim da'yartaan arrinkoodana nala soo diray ashraafu qowmihim ayagaan soo fakaday tolkoodii dadkii madaxdooda ahaa ashraafu qowm waa dadka madaxda ah odayaal dhaqameedkii iyo salaatiintii iyo waxa weeyaan madaxdii ayaana soo dirto aan ka soconnaa linarudda saan u celinno hum wiilashaan soo fakaday ilayhim qurayshsaan ugu celinno xaggooda fa idaa goortii kallamnaa aan la hadallay almalika boqorkii fiihim dhexdo fa idaa goortii ha ayagii baa hadlaya labadii nin baa waxay wax u sharxayaan badaariqadii iyo ammaanduulayaashii welina maysan gaarin boqorkii najaashi fa idaa kallamnaa markaan la hadallo ammaanduulayaalow markaan la hadallo almelika boqorka fiihim nimankan dhallinyarada arrinkoodaaan kala hadallo fa ashiiruu waxaad kula talisaan calayhi boqorka maadaama uu ammaanduulayaashiisii ciidanka aad tihiin bi an yuslima inuu noo dhiibo hum ayaga ilaynaa xaggeena sababtu waxa weye xoolaan idinka dharjinna xoolaha iyaguna bilaash ma aha walaa yukallimahum inuusan laba hadlinba fa inna qowmahum tolkood ayaa aclaa u sarrayn badan bihim ayaga caynan xagga aragtida garasho hadday noqoto tolkood kaa yaqaana wa aclamu ayaga u ogaal badan bimaa waxa caabu ay ku cambaareeyeen calayhim dushooda fa qaaluu waxay yidhaahdeen lahumaa fa qaaluu yaa odhanaya waa bataariqadii amanduuliyaashii lahumaa labadii nin ee ergadaahaye quraysh ka socotay waxay ku yidhaahdeen nacam haa haye waan samaynaynaa baa leh maxaa nacamta ka keenay jeebabka u buuxa waa abukaatayaal lacag baa la siiyey waa wada faraxsan yihiin nugu hallee baa leh uma innahumaa labadoodii waa labadii nin oo lasoo diray qarabaa waxay soo dhoweeyeen hadaayaahum hadyooyinkoodii ila najaashiyi boqorkii najaashi bay u soo dhoweeyeen fa qabila wuu ka aqbalay huma haa hadiyadii minhumaa labadoodii waa ka gudooma markuu ka guddoomay uma kallamaahu way la hadleen fa qaalaa waxay ku yidhaahdeen lahu asaga ayuha almeliku boqorow innahu amar yeshaniye qad sabaa waxaa u soo cararay ilaa beledika dhulkaaga midna annaga xaggeennana ka soo cararay khilmaanun wiilal yaryar sufahaa'u ee wax magarata ah kuwaasoo faaraquu ka baxay diina qowmihim tolkood diintoodii walam yadkhuluu aan soo gelin fii diinika diintaadana maysan soo gelin labadaa keliya ma ahane wajaa'uu waxay la yimaadeen bidiinin diin mubtadacin bidco ahoo la bidcaystay oo laa nacrifuhu aanaan garanay naxnu annaga iyo walaa anta adigu midna waqad bacaanaa waxaana soo diray ilayka adiga boqorkaa xaggaaga fiihim nimankan arrinkooda dhexdii ashraafu qowmihim tolkooda dadkii sharafta lahaa iyo madaxweyntii oo min aabaa'ihim aabbayaashood ka mid ah wa acmaamihim adeeradood iyo wa cashaa'irihim xigtadooda iyo qoyskoodii waxayna nala soo direen litarudda inaad celisid hum ayaga ilayhim qurayshta ay ka yimaadeen inaad u celisid xaggooda fahum ayaga quraysha aclaa u sarrayn badan bihim ayaga caynan xagga aragtida ayagaa u aragti dheeroo u xog ogaalsan wa aclamu ayagaa u xog ogaalsan bimaa waxa caabuu ay ku cambaareeyeen calayhim dushooda oo wa wacaatabuuhum ay ku canaanteen fiihi dhexdii qaalat waxay tidhi walam yakun ma ahayn shay-un shay abqada mid laga nicib yahay oo looga nicay badan yahay ilaa cabdilaahi bni rabiicata iyo wa camar ibni alcaas min an yasmaca inuu dhegaysto annajaashiyu najaashi kalaamahum nimanka muslimiinta hadalkooda labadaa ninoo la soo diray waxay arkaan waxay ugu nibcaayeen ninka boqorkaahi inuu yidhahda nimanka horta aan waraysto sababtoo ah nimankan la raadinaya iyo kuwa raadinaya waa is yaqaanaa nimankaana waxaa ka mida nin jacfar bnu abi aalib la yidhaahdo oo rasuulka qaraabadiisa kartidiisa iyo aftahnimadiisa iyo waxa weeyaan raganimadooda waa la is-ogyaha hadday gari bilaabatoo la garamo waxay ogyihiin marka inay ku fungormayaan meesha u ku hungoobayaan waxay rabaan marka gashaanti aamuska lagu meheriya ayagoo sidooda u cabursan inuu boqorku yihahdo hadyadina waa idinka gudoomay ayagana hala tarxiilo socda sidaa in la yidhaahdo aad bay u nibcaya nimankaa in la waraysta marka faqaalat waxay yidhaahdeen bataariqatuhu la taliyaashiisii iyo ciidamadiisii ammaanduulayaashoodii xowlahu hareerihiisa sadaquu runbay sheegeen ammaanduulayaashii baa hadlaya yaa ka hadlinaya lacag waa la dhaqaaleeyey jeebabka u buuxa hargaal la siiyey marka runbay sheegeen ayuhalmeliku boqorow qowmuhum tolkood ayaa aclaa u sarrayn badan bihim ayaga caynan xagga aragtida aclamuu ayaga u ogaal badan bimaa waxa caabuu ay ku ceebeeyeen calayhim dushooda fa aslimhum u dhiib hum ayaga oo reetolkood ah ilayhimaa labadaa nin xaggooda maya fa aslim dhiib hum nimankan ilayhimaa labadaa nin xaggooda u dhiib falyaruddaahum labadaa ninna haa celiyeen ilaa bilaadihim dhulkoodii iyo wa qowmihim reetolkood isku dhulla ma nihin isku tolla ma nihin balaayo soo fakatay oo aan diin xataa haysan weeyaane oo belo la timid celi qaala halkaa ku qoran laakiin nusakda qayb baa waxay qoran asalka ahayd qaalat leanna qisada umu salama warinaysa qaalat umu salama waxay tidhi faqadiba wuu xanaaqay annajaashiyu boqorkii najaashi waa xanaaqay uma qaala wuxuu yidhi laa hayamlah laadu waa naafiya laa maya haaduna waa xarfu tambiih yamilaahuna ayimullaahi weeyaan ayimullaahi bay qasamay dhaartaydu ahaatay ilaahay baan ku dhaartay maya idan haddaba laa uslimu laa uslimu ma dhiibayo hum ayaga ilayhimaa labadoodan nin u dhiibi maayo raggaas walaa ukaadu la ygu dhagri maayo la ygu shirqooli maayo qowman qolo qolyahaasoo jaawaruunii ila darsay oo wanasaluu soo degay bilaadii dhulkayga oo wakhtaaruunii iga doortay calaa man dowladaha iyo boqorrada siwaaya aniga iga soo haray anay door isoo bideen dowlado badan baa caalamka ka dhisan dad badan baa jira dalkaygay dalalka ka doorteen madaxda iyo boqortooyadana tayday ka doorteen anay deris ila yihiin walaana kuwaas dhiibahaynbu ilaahay baan ku dhaartay inaana dhiibaynin ilaa goorma xataa adcuuhum ilaa aan uga yeera bu oo fa as'alahum aan ka weydiiyo maa yaquulu waxay ku andacoonayaanoo ilayihiin haadaani labadaan nin fii amrihim nimanka hadalkooda nimanka arrinkooda waan waraysanayaa sidaan idinkaba idiin waraysto oo idiin dhegaystay baan ayagana u dhegaysanaya waa intay nibcaayeen soomaha labadan ergey maba rabinba nimankaa in laga hadlayaba wuxuu yidhi fa in kaanuu hadday ahaadaan kamaa yaquulaani labadaa ninoo raadinaysa sida ay leeyihiin aslamtu waan dhiibayaa hum muslimiintan ilayhimaa labadaa nin baan u dhiibayaa wa raddatuhum waan u celinayaa ilaa qowmihim reertolkood wain kaanuu hadday ahaadaan calaa kayri daalika arrinkaa waxaan ahayn kuwo ku sugan oo laga been sheegayo manactuhum waan u diidayaa hum nimanka muslimiinta ah minhumaa labadaan raadinaysaan u diidaya waxaan la idiin dhiibi maayo wa axsantu waan hagaajinayaa jiwaarahum dariskooda maa muddada jaawaruuna ay ila dirsayaan intay ila joogaanoo daris ila yihiinna waan hagaajin qaalat waxay tidhi uma arsala boqorkii waa u cidiray ilaa asxaabi rasuulilaahi rasuulka alle asxaabtii sala allahu calayhi wasalam fa dacaahum wuu yeeray wuxuu yidhi imaada falammaa jaa'a markuu u yimid hum muslimiintii rasuuluhu najaashi qofkii uu soo diray rasuuluhu rasuulka alla maaha rasuul waa qofkii la diro najaashi qofkii uu soo diray oo yidhi nimankaa igu soo yeer markuu u yimid ijtamacuu way kulmeen oo shir jaraa-id bay qabsadeen uma qaala wuxuu yidhi bacduhum qaarkood saxaabadii baa isla hadlaya libacdin qaarkii kaluu wuxuu ku yidhi maa maxay baa taquuluuna ka leedihiin lirajuli ninka maa taquuluuna maxaad ku dhahaysaan lirajuli ninka idaa ji'tumuu haddaad u tagtaan war waa la inoo yeedha waana la ina raacdaysanayaayo waa la raadinayaa haddii marka aynu hor fadhiisanno waraysi laynala yeesho maxaynu ku jawaabaynaa qaaluu waxay yidhaahdeen naquulu waxaan odhanaynaa wallaahi ilaahay baan ku dhaaranaye maa wixii callamanaa uuna baray oo wa amaranaa uuna faray bihi maagaba nebiyunaa nebigeennu sala allahu calayhi wasalam kaa-inu ahaan fii daalika arrinkaa dhexdiisa maa huwa kaa-inun wax kasta wixii kasoo ahaanaya wixii nebi moxamed ina baray oo diin ahaa iyo wuxuu ina faray hal xabo ka leexan mayno waxaan kaloo sheegaynaa wax allaala wax nebigeennu sheegay inay siduu u sheegay u dhacayaanu xaqa yihiin falamaa goortii jaa-uu ay u yimaadeen huwa asagii boqorkii waqad dacaa uu u yeeray annajaashiyu ninkii najaashi ahaa asaaqifatahu ayuu u yeedhay wadaadadiisii iyo culummadiisii asaaqifa waxaa loo yaqaanaa waa diinta kiristaanka raggi ugu waaweynaa oo marka aqoonyahanka ahaa ayuu u yeedhay fa nasharuu waxay kala bixiyeen oo lasoo kala baxeen masaaxifahum kitaabadoodii xowlahu baqarka hareerihiisa saxiifaddu waa waraaq waraaqihii injiili ay ku qornayd ayay lasoo kala baxeen marka waa culummadii kuwii horena waxay ahaayeen xagga dowladda iyo duulahoodii kuwanna wixii diinta qaabilsanaa weeyaan sa'alahum wuu weydiiyey faqaala wuxuu yidhi waraysi buu ku bilaaba meesha waxaa fadhiya ee labadii ninoo la soo diray camar ibnu caas iyo saaxiibkiina meeshay fadhiyaan markuu hadalladii ku bilaabay wuxuu yidhi maa haadaakani muxuu yahay addiinu ee diinka ah alladii diinkaasoo faaraqtum aad kaga baxdeen fiihi dhexdiisa qowmakum tulkiin oo walam tadkhuluu idaan ku gelin fii diini fii diini axadin qof diinti oo min haadihi lumami diina adumadan adduunkan ummadaha ka jira diimahooda ka mid a ah. waxa maanta adduunka diin ka jirta hal diin oo ka mid a ah oo diimihii shaqaynayaena miidaan qaadan tiinniina ka tagte ta nebiguna hadda markaasayba cusbaydoo timi sal alla alih wasalam qaalat waxay tidhi fa kaana wuxuu ahaa alladii kallama la hadlay hu boqorkoo afhayeenka yaga ahaa jacfar ibnu abi aalib afhayeenkii dadka muslimiinta ah toddobaatan iyo dhowr nin oo rag ah iyo dhowr iyo toban haween ah afhayeenkoodii isaguu noqdo fa qaala wuxuu ku yidhi lahu boqorkii ayuhalmeliku boqorow meeshuu hadalka ka bilaabay sooma jeedid wargaal gaal xun ahoo kristaan waxba boqor odhan mayne warow nin muusan odhan waa lawaa la soo dhoweeyey waa la ikraamay waa la sharfay magangelyo siyaasadeed baa la siiyey meeshaasay ku nool yihiin diintoodii bay xor u noqdeen ninkana waa boqor madaxweyne ah inaad madaxweyne u quuri weydid markaasna intaa uu kuu qooray arrinkaasu sax maaha marka si wanaagsan oo sharaf laiyo meeshii ku habboonayd ayuu mara ayuhalmeliku boqorow kunnaa waxaan ahayn qowman dad ahla jaahiliyatin oo jaahiliye ehelkeed ahoo jaahiliin ah nacbudu waxaan caabudi jirnay al asnaama sanamyadan caabudi jirnay iyo dhagaxaanta ninka uu la hadlayaa waa nin kristaan oo diintii nebi ciise haysta nin dhagax iyo waxaas in la caabudo wax u qabana ma aha diintii horeo nebi ciisu ku dhegan yahy marka wuxuu yidhi kow horta dad jaahiliin aan ahayn labo jahligaya waxaa ka mid ahaa dhagaxaanta iyo asnaamtan caabudi jirnay wa naakulu waxaan cuni jirnay almeytata baktiga ninka ula hadlaya waa kristaan kiristaankuna waxbay gowracdaan kuwaana intay wax baktiyaan kufaar quraysh bay iska cuni jireen wa naatii waxaan la imaan jirnay alfawaaxisha xumaatooyinkana waan la imaan jirnay noocii doonay ha noqoto wanaqtacu waxaan goyn jirnay al arxaama qaraabadana waan goyn jirnay wa nusii'u waan hallayn jirna oo xumayn jirnay aljiwaara deriska derisnimo xumana caan baan ku noqonno dariska aad baan u dhibi jirnay ya'kulu wuu cuni jiray alqawiyu midka xooggalo midna annaga naga mid ah addaciifa ka taagta daran ayuu cuni jiray fa kunnaa waxaan ahayn calaa daalika arrinkaa kuwa ku sugan baan ahayn buy sidaasaan ahaan jir wuxuu sheegay dhowr qodob ilaa shan qodob buu sheegay kow inay ahaayeen jaahiliin asnaamta caabuda labo inay bakhtiga cuni jireen saddex inay faaxishada iyo xumaha la imaan jireen iyo zinada afar qaraabada inay goyn jireen shan inay deriska xumayn jireen lixna wuxuu sheegay inay samayn jireen midba midku ka xoog badan yuhu muquunin jir oo dini jir waa la isbarakicin jiray waa la islayn jiray sidaasaa la samayn jiray ninkii xoog laa xabagta goosta sidaasaan ahaan jirnay bi marka wuxuuba u dhammeeyey horta intaan la gaarinba arrimihiisii kaleeto dadka ay ka soo carareen diin ahaan iyo dadnim ahaan meeshay taagan yihiin wakhtigaas buuba horta u dhammeeyeyba xataa bacata ilaa uu soo diray allaahu alle ilaynaa xaggeenna rasuulan rasuul ilaa ilaahay uu rasuul noo soo diraybu rasuulkaasoo minnaa annaga naga mid ah rasuulkaasoo nacrifu aan garanayna nasabahu abtirkiisa iyo wa sidqahu runti iyo wa ammaanatahu ammaanadiisa iyo wa cafaafahu dhowrsoonidi halkaana rasuulkii ilaahay buu ku sharxay hawshiisii koo waa nin la yaqaano hadday noqoto nasab hadday noqoto run been laguma yaqaan hadday noqoto ammaano ruux waa khayaano ma aha dhowrsooni hadday noqotona waa ruux cafiif oo dhowrsoon oo xaaraanto dhan ka dhowrsada rasuulkaasaa ilahay noo soo diray rasuulkiinaa loo soo diray fadacaanaa wuxuu noogu yeedhay ilallaahi alle xaggiisa tacaalaa sarreeyi linuwaxidahu ilaahay saan u kali yeello oo wa nacbudahu ilaahay aan u caabudno oo wanakhlaca aan uga dhex baxnoo siibanno maa wixii kunnaa aan ahayn nacbudu kuwii caabuda naxnu annaga iyo wa aabaa'una aabbayaasheen min duunihi ilaahay sukadi oo maxaad ilaahay sukadi caabudi jirteen min alxijaarati dhagaxaan iyo wal awthaani sanamyaal awthaanta iyo asnaamta waa isku mid wa amara wuxuuna faray bisidqi alxadiidi sheekada inaan ka run sheegno wa alamaanati ammaanada gudashadeeda wa silati raximi qaraabada xiriirinteeda wa xusni ljiwaari derisnimo wanaag walkafi inaan ka reebtoonno canilmaxaarimi ilaahay wuxuu naga xarimay iyo waddimaa'i dhiigaga xaqdarada lagu daadinayo wa nahaanaa wuxuu naga reebay canilfawaaxishi waxyaalaha liiliitoon xumaha ah wa qowli zuuri iyo hadalka beenta ah wa akli maalil yatiima agoonka xoolihiisoo la cuno waqadfi lmuxsanati gabadha dhowrseen ee laqadfoo lacayoo la yidhahda zaaniyad baa taha wa amaranaa wuxuuna faray an nacbud allaha laynaan caabudna waxdahu keliya xaaluu yahay laa shariika cid wax la wadaagtaana laa nushrika anaan u sharig yeelin bihi alla shay-an waxba anaan la wadaajin cidna wa amaranaa wuxuuna faray bisalaati tukasho iyo wazakaati zaka bixin iyo wasiyaami soon bal intuu qodob aad u wanaagsan buu ku hadlayaa risaalada nebi maxamed wuu ka hadlayaa diinta nebi maxamed nuxurkeeda iyo waxay xambaarsantaho la timid buu ka hadlayaa dhanna dulmigiibay diintaanu la diidan diidantaha hadday tahay asnaam iyo dhagaxaan la caabudo hadday tahay dadka agoontaa xoolahoodoo la cuno hadday tahay been la sheego hadday tahay zinadii hadday tahay dhiigoo xaqdarro lagu daadiyo hadday tahay gabdhaha muslimaadka hor dhowrsan oo waxa weeyaan zina lagu sheego kulligood diinta nebi maxamed way reebta waxaas waxyaalahay faraysa qaraaba xiriirinta darisnimo wanaagga runtoo la sheego ammaanada ilaahay keligii oo la caabudo salaada soonka zakada waxyaalahan noola yimid bu qaalat waxay tidhi facadada wuu tiriyey jacfar calayhi boqorka dushiisa umuura alislaami islaamka arrimihiisii ayuu u tiriyey wuxuu yidhi fasadaqnaahu waan rumayna jacfar baa hadlaya nebigii baan rumayna wa aamanaa waan rumaynay bihi asaga watabacnaahu waan raacnay calaa maa shaygii jaa-a uu la yimid bihi maagaba facabadna cabadna allaha ilaahay baan caabudnay waxdahu keligii falam nushrik lamaanaan wadaajin bihi alla shay-an waxba wa xaramnaa waxaan iska fogaynaa maa wixii xurimana laka xarimay calaynaa korkeenna wa axlalnaa waxaan bannaysannay maa wixii axalla uu noo banneeyey lana annaga wixii ilaahay naga xarimayna waa ka fogaanay wixii ilaahay noo xalaaleeyana waa xalaashanay facadaa waxaa nugu xadgudbay calaynaa dusheenna qowmunaa ree tolkeen facadabuuna wayna cadaabeen fa fatanuunaa wayna fitneeyeenoo can diininaa diinteennii bay naga fitneeyeen liyarudduuna say noogu celiyaan ilaa cibaadati alawthaani ee asnaamtoo la caabudo min cibaadatiillaahi ilaahay cibaadadiisana ay naga celiyaan buy boqorow saasay noo wadaan ilahay keligii baan hadda caabudnaa laakiin waxay rabaan intana ciqaabaan oo na dilaan oo na jirrabaan inay noo celiyaan inaan geedaha iyo timirta caabudno wa an nastaxilla inaan bannaysanno maa wixii kunnaaan ahayn nastaxillu kuwii xalaashada oo min alkhabaa'ifi waxyaalaha xunxun ah waxyaalaha xunxun ay xalaashadeen oo zinada iyo dhiiggoo la daadiya iyo agoonta xoolaheedoo la qaata iyo ammaano darada iyo derisxumada iyo wax ayagii bay rabaan inay noo celiyaan falamaa goortii qaharuunaa ay na khasbeen oo na maquuniyeen oo wa ayna dulmiyeen oo washaquu ayna dhibeen calaynaa dusheenna oo waxaalu ayna kala dhex galeen baynanaa annaga iyo wa bayna diininaa diinteenna dhexdeeda ay isu kaaya diideen kharajnaa boqoroo waan soo baxnay ilaa beladika dhulkaaga xaggiisa ayaan u soo baxnay wakhtarnaaka wakhtarna wakhtarnaaka waan ku doorannay calaa man dadka siwaaka kaa soo haray adi unbaan ku dooranna wa raqibnaa waxaan jeclaannay fii jiwaarika la dersidaada wa rajawnaa waxaan rajaynaynay allaa nudlama inaanaa la dulmin cindaka agtaada ayuhalmaliku boqorku waa looyar yar naxriir ah oo weliba haddana muslimiintii difaacayay alla maxay muslimiinta maantayto arlada gaalada ku nool oo aqaliyaadka ninkaanoo kale u baahan yihiin wanaagsan ee aan ahayn nin sidii kuwii bataariqadaha marka jeebka loo buuxiya yidhaha sadaquu ayuhalmelik runbay sheegay boqorow laakiin nin naxaya oo risaalo xambaarsan oo diinta ilaahay garanaya waxa aad wax looga xumaado ah waxaan ayaamo dhoweyta dhegayson mutaabacaynahay kufsi ka dhacay puntland ee looyaro loo qabtay gabdho gabar yaroo la kufsaday waxaan aada u qariibsaday marka looyaradaasu qaabkay u hadlayaan baan aada u qariibsaday waxaan is war maxay waxaan isaga dayn waaye inuu qofka qof loo qabto qareenoo u hadla ma xuma ma aha laakiin qof loo yaru qaabka u hadlayo waa inuu qaabkaanoo kale wax la mida ah u noqdo waa inuusan waxa uu qofkan ku bushinaya caddaynta qofkanu keenay waxa waa inuu ka hadlo laakiin wax aad moodid waxaa weeye ciyaalkuba xataa aysan ku sheekaysan mararka qaarkooda wax laga waswiso ah bay rabaa inay wax ku difaacaan arrinkaaso kale sax ma ah haddaad wax difaacaysidoo loo yar tahay indilaaqaagu waa inuu yahay diinta ilaah inaad diinta ilahi wax ka garanaysid maxay masaladaana diinta ka qabtaa inaad qof horta loo u noqotid inaad qof difaacdeed maxay diintu ka qabtaa sax loo u noqo hadday diinta ilahi waxaana bannaynayso hadalkaagu waa inuu noqdo hadal kuba isgaraysan sharciga islaamka laakiin waxun iska warwareegahoo waxa weeyaan boor isku qarin ah waxaasu sax maaha arrinkaas maaha inaan leeyahay in loo la qabtaa khaldanayd laakiin waxaan ka hadlayaa hadalka qaabka looyaradaas wax u dhigahayaana sax ma ah wax u bushinayaan sax maa waa inaad tidhaahdid war wakhtigaanaad wax soo qabateen tusaale ahaan wakhtigaanaad wax sheegteen laakiin wakhtigaas hebel meesha ma joogin heble meesha ma joogin wax iskole wax la fahmi karo laakiin hebluu la sheekaysan jiray muxuu tan ku falhayaa looyar dhanoo ku hadlahaya war qofku hadduu imaanka ka tago meheble iyo heblaha caabinayso celinaysa maxaasoo kale sax ah wax dad lala hor yimaado wax dowladu tabisana ma aha iyo waxa weeyaan idaacado waa wax khaldan waxaasoo kaleeto in ummadda laga baraarujiyana ay sax tahay wey sax tahay hawshaasi waxaan kaloo aad u qariibsada mid baa wuxuu damca inuu kuwaas radiyo markaasuu ka daro dib idhala sameeyey markaasuu wuxuu samaynaya wuxuu leeyahay culummadii waa waasheeney cadaqaatiyaal bay noqdeeney waxaan wax ka qaadanaya lama arko dadkay ka dawarsadaan waxa weyaan lacagta ka aruursadaanay wuxuu leeyahay qofka maanta ita dhibkaanu haysto oo dumarka ah xataa waxaa u bannaan buu xaq u leedahay inay diinta iska tagto diin kala qaadatay waa muslim soomaaliya oo youtubeka xoogaa laga yaabo inuu arsaaq ka raasanayo lakiin ka gashay marka waa waa dulmi dulmi lagu burburinayo arrinkaas sax ma ah qofka muslimka cadaalad sameeyo qofkaana waxaas ku khaldan yahay waxaana waa ku saxan yahay xuduuddaada ku ekow ayib marka loo yarka noocaasoo kaleeta ah way muhim waxaa kaloo muhimo meesha ka muuqata muslimiintan yaryaroo aqaliyaadka ah dal gaalana ku nool madluumiinta ohoo waddankoodii lagu soo dulmiyey oo ka soo cararoo ka soo qaxay midnimadooda iyo qaabkii u midoobeenna waa muhim inaynu ku dayana inaguna dal baa lagu nool yahay dal gaalo weeyaan waxa weye aqaliyaad ku tahay mana midaysnin qabaa'ilkii ma midaysna ree hebel wacdallaan aan hoos imaanaynin looyirku horta waa qoloma waa ree hebel ma jirto mashaayikhdiina aafadaas iyo kuwa la mid ah haysata qaybo badan oo ka mid ah oo ururo iyo kooxo war nimankan aad la nooshahay ayagu hal il keliya kuu fiirinayaanoo waxaa tahay muslim adiguna waa inaad hal ila keliya yeelatidoo aad muslim noqotid waxa aad iskuaan ku kala aragti duwannahay aniga adigu iyo waxa ummadda aynu la noolnahay waa kala laba waa wax aad u kala fog wey maya hadda ka hor baa wadaad salmaan cawda la yihahdo wuxuu qabtay muxaadara la yihahda mia filmia mia filmia waa maxay waxaa caalamka maanta ka shaqaysa buu yidhi boqolkiiba boqol waxaan qaba ila qab haddii kalena kala wa laakiin ma jirta buu yidhi miisaan ah war intaa boqolkiiba konton soo iskuma waafaqsanan haa intaas aan iska waafaqsannahay keliya aan ka wada tacaawunno ka wada shaqayno inaynu wax oo ilmaheenna wax oo aynu midowno oo aan dulmiga iska ilaalinno oo aan qasharka isliig ka aruurino soo masaalix caam maah war intaasaynu ka midaysannahay inu ka wada shaqayno haddaan idhaan maya horta ninka hawshaan hogaaminaya ayuu yidhi ree hebel nama soo galo aan ugu danaysanaya marka arrinkaasu dulmi wey ayib ha la yaabin ninkan inuu sidaa u hadlo sidaa wax u qurxiyo isagoon caytamin isagoon dagaalamin meel wuxuu ka soo jeedaa macdan aad u wanaagsan qoys wanaagsan buu ka dhashay waxaa nebi moxamed sheegay kamaa fi saxiix inuu inta la hadlay nebigu jacfar ku yidhi ashbahta khalqii wa khuluqii laba meeloodba waad iga eg tahay jacfarow qaabka iyo sida ilaahay ii sameeyey aniga nabi moxamed ah waad shabbahdayo waadiga egtahay eg khuluqa iyo dabeecadana waad iga shabahdaa waad iga egtay nebi moxamed sal alih wasalam mar hadduu khuluqii iyo dabeecadii nebi moxamed leeyahay nebi moxamed inuu dadka qanciyo ilahay waa u fududeeye subxaana jawaamculkelim baa la siiyey qaalat waxay tihi faqaala najaashiyu wuxuu ku yidhi lahu jacfar hal maca kale jirankaaga ma ahaaday mimaa waxa jaa'a uu la yimid bihi maagaba moxamed canillaahi alla xaggiisana uu kala yimid min shayin wax ma ka haysaabi wax cun waxa aad leedahay nebigaasaa noola yimid wax aad ka xifdisantahoo ka garanaysa ma jira aad dul akhrin karti qaalat waxay tihi faqaala jacfaru jacfar baa wuxuu ku yidhi lahu boqorkii nacam haa waa loo yar diinta ilaahay garanaya laakiin loo si loo isjoodo aqoonin oo aayad qur-aan aan garanaynin ee waxa weyaan wax halaynaya saax ma ah waa inuu haysto waxyaalaha daruuriyaadka aho diinta ilahay ka mid a ah. laakiin ilxaadkaa badanaya maantayto aad u badanaya moodaa ilahay inuu naxariistay maahan nin baa ii sheegaya loo yar aan saaxiibnahay hindiyuu kaga soo baxay jaamacad looyarnimaa ku diyaariya marka wuxuu leeyahay da' yar badan oo soomaaliya oo aan jaamacadaha isla dhigan jirno barnaamijka aan wada diyaarin jirnay buu diinta islaamku waa isaga tageen buu kullig inay ka tageen oo diin kala qaateen ilxaad baa ku dhacay buu kulligood ilxaad baa ku dhacay buu badan oo ka mid ah. inuu naxariistay maahan sidaa awgeed qofka loo yarkaahi miisaan sharciya uu ka duula waa inuu leeyahay marka wuxuu yidhi waan garan faqaala najaashiyu najaashi baa wuxuu ku yidhi lahu jacfar faqra'uhu akhri calaya dushayda fa qara'a wuxuu akhriyay jacfar calayhi boqorka dushiisii sadran bilowga min kaafhaayaa caynsa suuraddan kaafhaayaa la leeyahay waxayba ka hadlaysaaba nebi ciise iyo hooyadii maryam bay ka hadlaysaa qayb badan oo ka mid a ah. waxay ka hadlaysaa ambiyadii ilaahay subxaana wa tacaala oo ka horreeyay asaga wuxuu doortay marka ikhtiyaar aad u wanaagsanoo maadaamuu ninkaanu kiristaan yahay suuraddaasuna nebigii ninkaanu uu rumaysnaa iyo ee ka hadlayso hooyadiis iyo ambiyadii uu ka soo jeeday iyo alailahi ayadu u doora waa ikhtiyaar iyaduna aad u wanaagsan ay muhim tahay munaasabaadka noocaasoo kale ahay qofka muslimka inuu kaga faa'idaysto qaalat waxay tihi fabakaa wuu ooyey wallaahi ilahi baan ku dhaartay annajaashiyu ninkii najaashiiha waa ooye boqorkii xataa akhdala ilaa uu qooyey lixyatahu garkiisii garkii uu lahaaba ilinbaa qoysayba ma keligiisbaa wabakat way ooyday asaaqifatuhu aqoon-yahankiisii iyo culimmadiisiina way ooyeen xataa akhdaluu ilaa ay qooyeen masaaxifahum kutubtoodii injiilo ay haysteen ilaa ay qooyeen laakiin badaariqadii ayaga oohin lagama hayo jeebabka u buuxa sadaquu ayuhalmelig bay ku hayaan awalba waxay iska ahayeen caadaqaatayaal hadiyad baa la keenay waa la aamusiiyey qofka muslimka ahi dhuunigaasu inuu hogaamiyo wax khaldan weeyaan manfac intii lagugu tuhmi lahaa oo la odhan lahaa hebel waa qaata iyo wacaadaqaata iyo hadduu xoogaa helo shibbuu odhanayaa iyo mar haddii taa laguu sheego ceebo kuma dhimana wax ceeba kuu dhiman lama arko ayib xiina samicuu markay maqleen maa wixii talaa uu akhriyay calayhim dushooda uma qaala najaashiyu najaashi baa wuxuu yidhi inna haadaa diinka ninkan uu akhrinayo iyo waladii kii jaa'a uu la yimid bihi asagaba muusa nebi muuse layakhruju wuxuu ka soo baxayaa min mishkaatin daaqad waaxidatin ee keli ah hal daaqad inay ka soo wada baxeen baa meesha ka muuqatay bimacnaa hal meel bay ka wada yimaadeen indaliqaa labadii nin buu la hadlo camar bni caasiya saaxiibkii wuxuu ku yidhi socda fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa uslimu idiin dhiibi maayo hum ayaga ilaykum idinka abadan weliga xataa idiin dhiibi maayo xataa maaha intaad tagtaan inaad hadiyaad kale soo qaadanaysaan oo soo noqonaysaan abad alaabidiin wallaana idiin dhiibayna socdib walaa ukaadu laygu dhagri maayo raggaanoo laygu siri maayo qaalat ummu salamata ummu salama waxay tidhi radiallaahu canha falammaa kharajnaa markaan baxnay min cindihi agtiisa oo nala fasaxay qaala camar ibnu caas wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la aatiyannahu waan u imaanayaayo u imaan qadan berri aciibuhum xaalaan ceebaynayo cindahu agtiisa uma asta'silu waan ku jiridgoynayaa bihi asaga khadaraa'uhum midnimadooda iyo mututuushooda waa tirtirayaabi muxuu ka wadaa wuxuu yidhi nin yahu maanta waad u jeedaayo waa laynaga guulayso ninkii jacfar ahaa waa isku dubaritay boqorkii iyo asaaqifadiisii ujeeddadii aan u nimidna kumaynaan guulaysan ballanse waxaan ku qaadayaa inaana saa kaga harine berri ayaan dhan kale kaga imaan boqorkaan ku dirayaayoo ceebtooda iyo xumahoodaan bannaanka soo dhigayaa boqorku intuu xanaaqo istiisaalku istiisaalku waa maxay waa geedka xididada loo siibo marka xididadu inta u siibo buu muuqooda meesha ka baabi'inaya qaalat waxay tidhi fa qaala cabdulaahi bnu abi rabiicata wuxuu ku yidhi lahu camar ibnu cas labadii gaal ayaga baa iskhilaafay wa kaana cabdulaahi wuxuu ahaa atqa rajulayni labada nin midka noo dhimrin badan oo noo cabsi badan fiinaa dhexdeenna laba oo waxay ahaayeen ad adag laakiin labadooda waxaa noo dabacsanaabay tidhi cabdulaahi bnu abi rabiica cabdulaahi baa marka wuxuu ku yidhi laa tafcal ha samayn camar ibnu cawsow hawsha ha samayn fa inna lahum nimankan waxaa u sugnaaday arxaaman qaraabo nimanku qaraabadeen weeyi hadafkuna wuxuu ahaa in laynagu soo wareejiyo aan reertolkood ku wareejinoo la xirxiro laakiin haddaad inta boqorkan ku dirtid uu cagta mariyo oo baabi'iyo dee qaraabogoys baynu noqonaynaa wa in kaanuu haba ahaadeen qad khaalafuuna kuwana khilaafay war nimanku habayna khilaafeene isku qays baynu nahaye nimanka ninka ha ku baabi'ini qaala wuxuu yidhi wallaahi camar waa diiday qaala camar wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye la ukhbiranna waxaan u sheegayaa hu boqorka annahum nimankan muslimiinta ahi yazcumuuna inay ku andacoonayaan anna ciisa bna maryama ciisihii ina maryama ahaa cabdun addoon inuu yahay shib ii dhib anaa aqan meeshaan ka gelaya waxaan ku leeyahay buu yidhi ciise ilaah iyo wiil ilaah midna kama aaminsane addoon miskiina inuu yahay ka aaminsan yihiin qaalat waxay tidhi uma qadaa wuu soo kallahay camar calayhi boqorkiibuu ku soo kallahay alqada berri geed gaaban iyo geed dheerba wuxuu u fuulayaa gaal inuu diintaada kaa inxiraafiyo hadduusan ku inxiraafinayna uu ku dhibo fa qaala wuxuu ku yidhi lahu boqorkii ayuha almeliku boqorow innahum nimankaad soo dhowaysatay ayagu yaquuluuna waxay leeyihiin fii ciise bni maryama ciisihii ina maryamaha qowlan hadal cadiiman ee weyn balaayaan afka lasoo karin karin bay lasoo marin karin bay ku hayaan fa arsil u cidir ilayhim ayaga xaggooda fasal weydii hum ayaga camaa waxa yaquuluuna ay leeyihiin fiihi ibnu maryam arrinkiis u yeerbi nimankaa waxay hayaan warkama haysidi qaalat ummu salamata ummu salama waxay tihi ummu salamata ummu salama waxay tihi fa arsala wuu u cidiray boqorkii ilayhi muslimiintii yasaluhu maxaalo uu weydiinaya canhu nebi ciise xaggi qaalat waxay tihi walam yanzil naguma soo degin binaa annaga miluhaa iyadoo kaleeto murugada maalinkaa isugu kaaya timid weligeeya nama qaban bay tiri war hadda maxaan samaynaa dadka qaar baa nabi ciise waxay ka aaminsan yihin ilaah inuu yahay war xaggee wax ka bilownaa war waa laynahayaa fajtamaca alqowmu qolyihii way kulmeen shir kalaa la qabto horena soo lama soo shirin muslimiintu qaabka hadday u midoobaan oo dhacdadii iyo xaadidadii kastoo timaada war maxay inaga aadan oo laga tashado la isaga yimaado wax badan baa u hirgelaya u qabsoomay laakiin nin walba hadduu goonidiisa u natoxsado fari fool ma dhaqduu noqona far keliya fool ma dhaqdo fa qaala bacduhum gobolkood waxay yidhaahdeen libacdin gobolka kale maadaa maxay baa taquuluuna leedihiin fii ciisa ciise idaa sa'alakum boqorku hadduu idin weydiiyo canhu ciise xaggiisa maxaad ku jawaabaysaan waa ina jawaabtaada ku diyaarsan tahay qaaluu waxay yidhaha naquulu waxaan leenahay wallaahi ilaahay baan ku dhaaranne fiihi nebi ciise arrinkiisa maa wixii qaala allaahu alla uu ka yidhi iyo wamaa wixii jaa'a uu la yimid bihi maagaba nebiyunaa nebigeennu sala alla aleyh wasalam kaa'inan xaaluu ahaanaya fii dalika arrinkaas maa wixii huwa kaa'inu ahaanaya <coughs> wixii ka dhici lahaa ka dhicin hal xabba ku khilaafi mayno alle iyo rasuulkiisu nebi ciise waxay ka sheegeen falamaa goortii dakhaluu ay u soo galeen calayhi boqorkii qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga maa maxay baa taquuluuna ka leedihiin fii ciisa bni maryama ciiseina maryam aha qaala wuxuu ku yidhi lahu asaga jacfar ibnu abi aalib naquulu waxaan leenahay fiihi nebi ciise alladii kiibaan ka leenahay jaa'a uu la yimid bihi asaga nebiyunaa nebigeenu sala allahu calayh wasalam huwa nabiyullaahi ciise cabdullahi ilaahay addoonkiisii weeye camar ibnu caas asuu wuxuu yidhi waxaan odhanaynaa cabdun waa makri wuxuu ahaa camar bn caas duhaatulcarab buu ku jiri jira ragga carbeed nimanka ugu maskax badan oo ugu dhakri badan buu ku jire wuuna islaam waagi dambe nin wanaagsan buu noqday marka cabdun keliyuu ku gaabsada cabdun waa addoon soo maaha laakiin jacfar wuxuu yidhi cabdullaahi ilaahay addoonkiisii weeye ilaah la caabudo ma aha wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii iyo risaaladiisii iyo fariintiisa kii waday weeye ma aha ruux been sheegaya sida yuhuudba ay sheegeen wa ruuxuhu ilaahay naftiisii weeyaan ilahay naftiisi wey maxaa laga wadaa naf ilaahay abuuray weeye ilaahay nafuu abuuray weeyaan wa kelimatuhu ilaahay kelimadiisii weeye alqaa uu ku tuuray haa iyada ilaa maryama maryamo xaggeeda oo ilaahay kun haw buu ku yidhi markaasuu ahaaday maryamadii alcadraa'i ee gashaantida ahayd albatuuli ee guurkaba isaga tagtay gabarhaan nin qabin oo gashaanti ah oo aan weligeed la reeraysan oo waxa weeyaan aan ninba u galmoonin baa ilaahay ka keenay weliba guur aan rabin qaalat waxay tihi umu salama fa daraba wuu garaacay annajaashiyu boqorkii najaashi ah yadahu gacantiisu cala alardi dhulka ku dhuftay fa akhada wuxuu ka soo qaaday minhaa dhulkii cuudan qori uma qaala wuxuu yidhi maa cadaa ma tillaabsano oo ma dhaafsiisna ciise bnu maryama ciisihii ina maryama ahaa maa waxaa qulta aad tidhi haadaa kan alcuuda ee qoriga ah qorigaasu isu la eeg yahay baad waxaad ciise ka sheegtayna ay sax u utoo isu keentay fatanaakharat waxaa hadashay oo buuf buufbuuftiri baaariqatuhu bataariqadu waa kuwe ammaanduulayaasha ciidanka soomaaha ma xowlahu dhinacyadiisa xiina waqtigii qaala uu yidhi maa qaala wuxuu yidhi maxaa ka hadlinahaya o la buuqbuuqahayaan beesaa jeebabka uga buuxda lacag baa la siiyey waa la soo dilay marka markuu yidhi wax allaala waxaa nebi ciise ka sheegtay waa suxo waa cabdullaah iyo waa rasuuluhu iyo waa ruuxu iyo waa kelimatuhu oo maryamaa dhasho waa addoon la dhalay bay sanka ka hadleen sanka tan aakharku waxaa loo yaqaanaa oo culimmadu ku sheegaan waa sawtul anfi sawtka codka afka ka soo baxa weeyaan sawdka ka soo baxaan waxaan ka wadaa sanka marka way fuuqfuuq yidhaahdeen fa qaala boqorkii wuxuu yidhi wa in nakhartum haddaad doontaan biyo buuqbuuqa oo sanka ka neefsada biyo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay waa suu sheegaybu arrintiis idhabuu taga saxaabadii buu la hadlayaa fa antum idinku suyuumun biardii nabadgelyaad ku haysataan dhulkayga suyuumun kuwa aamin ahaad tihiin biardii dhulkayga wasuyuumuna alaaminuun waa kuwa aamin ah luqada xabashida suyuum waxaa loo yaqaanaa alaaminuun aamin baa tihiin dhulkayga meel allaala meeshaad rabtaan ka mara man sabakum qofka idin caaya oo dhib idiin geysta urima waxaa weyaan waa la daymaynayaa waa dayn dhabaya wallahi usan ku badbaadayn bish man uma man sabakum urima uma man sabakum urima qofkii idin caaya ee wax idin geysta asagaa eedaya oo waxa weyaan lagu lagu magdhabaya uma man sabakum urim famaa uxibu ma jecli boqorkii hadlaya anna lii aniga inuu ii sugnaado dayra dahabin buur dahab ah dayr waa dahab waxaa ka wada waa buur walxaal annii anuguna aadaytu aan dhibo rajula nin oo minkum idinka idinka mid ah waddayru dayrkuna bilisaani alxabashati luqada xabashida aljabalu waa buur buur dahaba ah inaad isiisaan qolyihiinnaan qurayshoo gaalada ah kuwaana agtayda lagu dhibo wallaana jeclayn buu yidhi rudduu celiya calayhimaa labadan ergey oo ka timid maka oo qurayshoo nimanka raadinayay hadaayaahumaa hadyooyinkoodii u celiya falaa xaajata wax baahi la yidhaahdo lanaa annagoo nooguma sugna biha ayada sababtoo a ah hadiyaddu waa hadiyad loo keenay in lagu laaluusho dadkaana lagu dulbiyo sidaa awgeed ninka maanta dhaqaalo kuu keena oo ku yidhahdo loo yarow lacagtaanaan kaa dharjinayaa ninkaana waa ishaynaa anaana ka khaldan laakiin waxa weeye xaniyo taabsi baa naga dhexeeya meel soo saar inaad tidhahda igu halleeh wacadala dhulkan ku jiidahayaah shib ii dhih dulmi wey arrinkaas dulmi wey arrinkaas inaad xoolo lagu siiyo ruux bani aadam oo walaalkaayo ku dulmidid ilaahay rasuulkiisuba waa xarime arrinkaasina ma bannaana caaqibada dulmiguna waa waxuna iska ilaali ayib u celiye buu yidhi wax allaale wixii hadiyad keeneen ha loo celiyo hadiyadda ayaa ka mid ah ammaanduuliyaasha kuwii la siiyey bilaash lama buufbuuf lahaynee moogta xoollaan baa ku dhacaysa wax allaala waxay haysteen ayagana waa laga wareejiyo kii boqorkana waa laga wareejiyo fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay boqorkii baa hadlaya maa akhada ma qaadin allaahu alle minii xaggayga arrishwata laaluush xiina radda markuu iisoo soo celiyey calaya dushayda mulkii boqortooyadayda oo fa aakhuda markaa aan qaata alrishwata laaluush fiihi boqortooyada muxuu ka wadaa wuxuu leeyahay siraac iyo loolan adag baan waxaan u galay boqortooyadan hadda ardulxabash aan boqortooyada ka ahay ilaahay baa imakaniyey oo ii suurtageliyey ilaahay boqortooyadan markuu isiinayana laalowsh igama qaadan aniguna maanta boqortooyadaas aan haysto magangelyada dadka isoo biday ee ii soo hijrooday oo madluumiinta ah dhiibidooda walaana laalowsh ku qaadanaynb waa caqliyad aad u wanaagsan weeye ilahay baa caafimaad ku siiyey ilaahay baa xoolo ku siiyey ilaahay baa wanaag ku siiyey barwaaqu kuu galay wax lagaaga qaatay ma jirto ha ku dhimin dadku ha ku dulmin madaxweyne aad noqotay xilkan ilaahay uu ku makaniyey uga faa'idaysa khayrka iyo wanaaggiiyo jihada saxda ah wamaa ataaca ilaahay ma yeelsin annaasa dadka fiiya dhexdayda oo fa utiicahu marka aniguna atiica fiihi dhexdiisa wuxuu leeyahy dadkaan aad arkaysid waa ii wada hoggaansan yihiinoo waa iga dambeeyaan yaa ii khasbay allah mar hadday dhacday ilaahay dadkaan inuu ii khasbay oo boqortooyadooda ay ictiraafsan yihiin wallaana anna dulmi aan galay qolyo kaleeta ku yeelanoo raggan aanu ku dhiibaynbu qaalat waxay tihi fa kharaja labadii nin way baxeen waa camar iyo cabdulaahaye min cindihi boqorka agtiisay ka baxeen maqbuuxayna xaale yihiin kuwo la cambaareeyey oo la xumeeyey marduudan xaalo u yahay mid la celiyey calayhimaa dushooda maa wixii jaa-aa ay la yimaadeen bihi maaga oo ahaa hadyad iyo waxay u yimaadeen ujeeddooyin ahaa wa aqamnaa waan nagaanay cindahu boqorka agti bikhayri daarin daar iyo wadan kii ugu khayr badnaa maca khayri jaarin daris midkii ugu khayr badnaa la jirankii qaalat waxay tihi fa wallahi ilaahay baan ku dhaartaye innaa annagu calaa daalika arrinkaasaan ku sugnayn iyo barwaaqadaas id wakhtigaasaa nasala waxaa ku soo degay bihi boqorkii yacnii waxay ula jeedaa man ruux yunaasicuhu ku qabsanaya fii mulkihi boqortooyadii saan u barwaaqaysnayn oo carrisamaad iyo waxa weyn barwaaqo ugu jirnay waxaa soo baxay mucaarad baa waddankii ka dilaacay nin kalaa yimidoo leh anna boqor baan oo xilkii ku qabsaday qaalad waxay tidhi fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa calimnaa ma ogin xasinnaa inaan murugoonnay qatu weligayo ashadda wax ka darnaa xasinnaa inaan murugoonnay qatu weligayo kaana waxa ahaa ashadda mid ka darnaansho badan min xusnin murugtii xasinaahu aan murugoo aan murugoonay cinda daalika markaa agtiis murugta maalinkaa aan murugoonay weligaya nama soo marin bay tiri markaan aragnay boqorkii oo lagu haysto xukunka waa boqor gaalay garo laakiin ammaan bay ku heleen agtiisa takhawufan cabsi aan ka baqayno an yadhara inuu guulaysto daalika ninkaa munaasicahoo xilka ku haysta cala najaashiyi najaashi inuu ka guulaysto oo fa yaatiya uu yimaado rajulun nin laa yacrifu aan garanayn min xaqina annaga muslimiinta xaqan waddankan ku leenahay maa wixii kaana uu ahaa annajaashiyu najaashi yacrifu mid garanaya minhu xaggiis waxay leedahay waxaa wax walba nooga darnaa oo aada noo murugeliya cabsi ah waxaana gashay ninkan haddii nin kale intuu xilkiiba ku qabsaday waaba ku haystaay uu ka guulaysto soo ma dhici karta ninkaanu inuu dib idiin celiyo waxa aad mudan tihiin iyo waxa aad soo marteen iyo waxaad waddanka ku joogtaan ninaan midna garanayn oo danaynan idiin yimaado aad baan ugu murgoonay tira fa wallahi ilahi ma ku dhaartay maa calimnaa ma ogi xasinna inaan murgoonnay qatu weligayo xasinkaasoo kaana ahaa ashadda midka laga darnaasha badan yahay min xusnin murug oo xasinnahu aan murgoonnay cinda daalika markaa agtiisa takhawufan cabsi aan ka baqayno an yadhara min an yadhara inuu guulaysto daalika kaasi cala najaashiyi najaashi oo fa yaatiya uu yimaado rajulu nin ninkaasoo laa yacrifu aan garanayn min xaqinaa annaga muslimiinta xaqeenna aan wax ka garanayn maa wixii kaana uu ahaa annajaashiyu najaashi yacrifu mid garanaya minhu xaggiisa qaalat waxay tidhi wasaara najaashiyu najaashi wuu socday halkaa waxaad ka dareentay dadkaani waa dad muslimiin ah boqorkaana waa boqor gaal ah kan ku haystana waa gaal kale dalka iyo deegaankana dowlad gaalaha ka jirto kiristaan ah waxay ku faraxsan yihiin inuu boqorkaani sii baaqi ahaado waxay aada uga murugsan yihiin mid kale inuu yimaado ma bannaan taha maantayto intaasoo kale la sameeyo maxaa maxaa diidaya oo maanica hadda waddan baan joognaa aqliyay ku yihiin dadka muslimiinta soo soo ma haddii nin gaalihi maantaytu muslimiinta u maslaxa badan yahay ousan diinteenna inugu faragashanaynin ousan masaajideenna inugu faragashanaynin oo midnimadeenna iyo kobaceenna uusan wax dhiba u arkaynin oo ruux iska caadiyo musaalima uu yahay iyo mid markuu saa xilka u qabsado muslimiinta gumaadaya labadaasi maanta hadday tartamaan kan maslaxadeennu ku jirto waa inaynu dooranno waa inaynu jeclaanno inuu asagu guulaysto maxaad u jeclaanaysaa laakiin lidiinihi ma aha limabda'ihi ma aha danta inagu inoogu jirta danteennaa ku jirta wax mushkila male arrinkaas saxaabadii nebi maxamed waa kuwaan gaalaa tihiin lama odhan gaalana ma ah dhibkii haystay baad ogeyd maantana wanaag bay ku nool yihiin diintooday xor u yihiin boqorkii waddanka ugu sarreeyaa diintii loo sharxa nebiga iyagu waasaan nebi ciise waasaan waxaanaan ku dhaqmi jirnay waxaana ilaahay noo keenay diintoodii bay saa xor ugu yihiin qaalat waxay tihi wasaara wuu socday annajaashiyu boqorkii najaashiahaa wa baynahumaa labada boqor oo xilalka isku haysa dhexdoodana waxaa ku sugan curdu niili webiga niil ballarkiisaa u dhexeeya webigaasaa kala bara qaala waxay tii qaalat waxay tihi faqaala asxaabu rasuulilaahi rasuulkii alle baa waxay yidhaahdeen man ruuxebaa rajulu nin ah ninkaasoo yakhruju baxaya xataa yaxdura ilaa uu goobjoog noqdoo xaadiro waqcata alqowmi qolaha dagaalkooda labadii boqor dagaal bay isku bilaabeen yaa dagaalkaa goobjoog noqonaya uma ya'tiinaa noola imaanaya bilkhabari warkoo arrinka soo indhaindhaynaya qaalat waxay tihi faqaala zubayr ibnulcawaam baa wuxuu yidhi ana aniga waxaad dareemaysaa inuu ka mid yahay dadkii horay ilahay darti ugu islaamay qaalat waxay tidhi wa kaana zubayr wuxuu ahaa min axdai lqowmi dadka ninka ugu yar sinan xagga da'da qaalat waxay tidhi fa nafakhuu lahu qirbatan fa nafakhuu waxay u gunteen oo u buufiyeen lahu asaga ay u sameeyeen qirbatan sibraar aashuun bay u sameeyeen fa wuxuu ka yeelay ha ayada fii sadrihi wax yar buu ahay halkaanu xabadka gashada uma sabaxa wuu dabaashay calayhaa badda webiga dushiisa webiga niil baa u udhexeeya soomaahayn calayhaa qirbadii dusheedii ayuu ku dabaashay xataa kharaja ilaa uu ka baxay min naaxiyati niili webiga niil dhinaciisa allatii taasoo biha ayada ay ku sugan tahay multaqa alqowmi qolyuhu meeshay ku kulmayeen oo ku dagaalamayeen bahashaasaa afka inta looga xiray oo uu dusheeda fuluusa ugu dabaalanayay ilaa uu webigii ka baxay uma ndalaqa wuu tegay xataa xadarahum ilaa uu soo xaadiray qaalat waxay tidhi wadacawna allaha allah ayaan u barinay tacaalaa sarreeye linajaashiyi boqorkii najaashi ah waa nin gaal ah gacmaha kor loo taagaya maxay ugu ducaynayaan biduhuuri ka guulaysasho calaa caduwihi cadowgiisa uu ka guulaysto iyo watamkiini makansasho lahu asaga ilaahay inuu u makaniyo fii bilaadihi dhulkiisa ilaahu ninkaa guusha si ilaahu cadowgiisa jebi maxay ka rabaan asagu xaqoodu garanayaa wuu ilaalinayaa kan kaleetana wuxuu yahay lama yaqaan wastawhaqa wuu sugnaaday alayhi boqorkii dushii waxaa u sugnaaday lxabashati xabasho arrinkeedii asagu u sugnaaday marka isaga guulaystay istawhaqa macnaheedu waxa weeye istaqara wajtamacuu calaa taacatihi waxay isku waafaqeen in asaga loo hogaansamo fa kunnaa waxaan ahayn cindahu agti kuwa ku sugan fii khayri manzilin guri kan ugu khayr badan macnaha markii laga hadlahaya nisbada maaha guriga nebi maxamed iyo gurigan inuu gurigaanu fiican yahay ma ka hadlayso ee waxay ka hadlaysaa wanaag bay ku heleen gurigan xataa qadimna ilaaan usoo galnay calaa rasuulilaahi rasuulka alla duushi sala allahu caleyhi wasalama walxal huwa rasuulkuna bimakata maka uu ku sugan yahay oo dee hijradii labaad saasay ku dhacday nebigoo maka ku sugan ayaan markaa u nimid kabacdina way hijroodeenoo waxay aadeen madiino ayib xadiidkan waxaa wariyey imaamu nasaa'i axmedna wuu wariyey sheekh naasirna asalkiisa qayb ka mid a ah, saxiixaduu ku keenaa saddex lambarka raqamka wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa shufaqada iyo dhimrinta nebigeenna sala allahu calayhi wasalam isagaa saxaabada u sheegay oo wuxuu yidhi orda abdulxabash aada markii la dhibay oo ilaahay dartii loo cadaabay boqor baa joogaan agtiisa dadka lagu dulmin wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa waxa loo yaqaano fiqhu lxiwaar qaabka loo niqaasho oo qofka mukhaalifkaagaa loo qanciyo oo qofka dulmiga kuga haya waxa weeyaan loola hadlo ama hadday cid idiin dhexayso ciddaa loogu sharxo fiqiga iyo nasaahada iyo dhowrsanaanta iyo ayadana xadiidku ina baraya wuxuu xadiidku ina barayaa ilaahay diintiisa markaa rabtid dad inaad ku qanciso ugu yeertid inaad isticmaashid shayga loo yaqaana xikmad wuxuu xadiidku ina tusinayaa qofka culummada ah oo aqoon-yahankaaho muslimka ahi inuu noqdo qof waaqici ah oo waaqica uu ku nool yahay waxa ka jira adduunka la socon karo la jaanqaadi kara maaha jaanqaadka inaan ka wado meeshii loo jeediyaba inuu isga jeed isjeedsamayo oo lagu shaqaystamaha waxaan ka hadlayo laakiin waxa weeye duruufta ku xeeran inuu dareemi karo halista ku imaanaysa inuu dareemi karo wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanayna imtixaanka la soo mariyey saxaabada nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam oo diinta ilaahay loo dhibay ma aha dadkaanu dad waxa weeyaan dalxiisaya ma aha ma aha dadkaani dad dhaqaalo u soo hijrooday ma aha dadkaani dad waxa weeyaan waddankoodii cadaadis iska xoogaa meeldhexaada isagoo ka jira ka soo tageen dar ilaahay baa loo cadaaba oo loo dhibay oo la dulmiya oo diintoodii waxa weyan laga fidinayn gaara wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa si kastoo imtixaanku kugu adkaada inaadan marna mabda'aga ka tanaasulin makaa la wada joogay waa la imtixaamay waa laga quusta ardulxabash bay yimaadeen wax walbaa la isku dayay xoolaha lagu bixiyey rag khatar aha loo soo diray waa laga quustay weligaa inaad noqoto qof mabda ilaahay ku dhegan haddaad ku dhimatidna waa ciziya sharaf haddaad ku noolaatidna waa ciziya sharaf haddaad ku dhimatidna waa naxariis iyo janno xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaynaa oo waxyaaluhu inaad tusinaya ka mid ah arrimaha noocaasoo kale kalaahi markay muslimiinta soo wajahaan weliba khaasatan kuwa aqaliyaadka asaan horay usoo sheegnay inay ka midoobaan hal gacan ka noqdaan ulya diirkeed ka noqdaan waxyaalaha gungunnaafka iyo faamilka iyo qoysaska iyo qabaa'ilka iyo waxa udhexeeya aan la fiirine maslaxada caam iyo ummadda midnimadeeda la fiiriyo ayadana xadiidku inoo faa'ideynaya xadiidku wuxuuna tusinaya cadaaladda shayga la yidhahda qiimaha uu leeyahay boqor gaal ah oo aan carab ahayn ee afrikaan ah baa nabiyullaahi maxamed wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalama ordoo boqorkaas aada agtiisa dadka laguma dulmiye maantayta caalamulislaami dadkoodii baa qaxaya yaa qaxinaya dowladahoodii waa la layn kuwa qaarkood waxaabaa looga daba tegaya meeshay aadeen khaashuqji meeshi lagu jiray turki baa looga daba dabategay sooma meelahaasa looga dabategaya waa la ugaarsan waa la laynaya waddankii bay joogi laayihiin waa la caburin xorriyaddaa laga qaadin ilahay amarkii waxaa dhanka kalena ugacan haadinaya kuwii gaalada ahaa iyo hay-ado weliba ayagu kristaan oo dadkii waxa weyaan u faragodaya oo laga yaabo inay rabaan dadka inay gaalaysiiyaan waa muhim dowladaha muslimiinta hawsha inay ka waantoobaan inay cadaalada usoo noqdaan ibnu teymiya wuxuu leeyahaa waxaa la wariyaabu yidhi in la yidhi dowladda caadiladda ah oo shacabkeeda cadaalada waxaa laga wadaa shacabkeeda u garsoorta dowladnimadeedu waa sii jirtaa walow gaaladba ha noqote dowladda shacabkeeda dulmidana ma sii jirto walow muslimadba ha noqote maxaa caalamuislaami maanta qaribay maxaa mudaharaadyada ku qaribay maxaa dulliga baday khayraadkoodii iyo hantidoodii loola wareegaya iyo shidaalkoodii iyo macdantoodii shacabkoodii bay dulmiyeen markaase waxay u qoordhiibteen cid kaleeto halkaasaa dulligu ka haystaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideynaya aan ka qaadanaynaa dadka muslimiintaahi in mar walba lala jeclaado guusha iyo wanaagga mar walba inaad guul iyo wanaag jeclaatid walaalkaaga guushiisana aad jeclaatid alqisau aaliau wasituun qisada saddexa lixiyo sade lixdan iyo saddexaad qisada raqamkaasi waa khaldan yahay sababtoo ah qisada hadda aan dhammayno jacfar baa waxay ahayd alqisatu haaliatu wasituun lixdan iyo saddex taasa ahayd tana lixdan iyo saddex baa ku qoran tani lixdan iyo saddex maaha waa lixdan iyo afar waa khata alqisatu araabicatu marka qisada afraad alraabicatu afraad iyo wasituun lixdan iyo afraad fadlu ummi sulaym saxaabiyadda umu sulaym loo yaqaano radi allahu allah ka raali fadligeeda waa saxaabiyad qisadii haddaan soo dhaafnay tii warinaysoo jacfar iyo aftahnimadiisa ka warramaysa umu salamay ahayd rasuulka xaaskiisa tanina waa umu sulayma abu alxa qaba anas ibnu maalik hooyadii weeye can anas waxaa laga wariyay ibnu maalik qaala wuxuu yidhi khaaba wuu doonay abuu alxata abu alxa wuxuu soo doonay umma sulaym umma sulaymin umma sulaym ayuu soo doonay markuu soo doonayana waa gaal isagoo gaal ah oo ugaas ah ugaas gaal ah ayaa soo doonay ummu sulaym oo saxaabiyad ah waxaa dareemaysaa qofku haduu wanaagsan yahay qof walbaa jecel xataa gaalku waa hunguriyeyn oo faasiq waa hunguriyeyn hadda qof ciyaal suuq haddaa xoogaa iswaraysataan oo iska jiri ah waxaa laga yaba kara sheekhu gabar wadaado xijaaban iisoo raadi oo aduguba wadaad <laughs> asturan ma tihide oo diinta ilaahay ku fiicaneh wadaadda ay sheegaysa ku faraysaa qof walba wuxuu raadinaya qof nadiif ah oo wanaagsan oo nasiihu raadinaya marka asagoo gaalo wuxuu isu soo sharaxay inuu nolosha la qaybsado la wadaago guursado umusulaym oo saxaabiyad ah laakiin waxaad aad u fiirsataa qaabka ay ninkaas waxa weyaan gabadhaas ula dhaqantay fa qaalat waxay tihi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa miluka adoo kale yaa abaa alxata abuu alxow yuraddu lama celiyo nin la celin kara ma tihid bay tihi nin la diidi kara ma tihid hadalkaagana nin yac odhan kara ma tihid walaakinaka adugu rajulu nin baa taa kaafirun gaal ah runtay u sheegtay gaal baa tahay tiri wa ana aniguna imra'atun gabar baan ahay iyo qof dumaroo muslimatun muslimad ah walaa yaxilu ima bannaana lii aniga an atasawajaka inaan ku guursado diintaydaan qabin hadda magaaladan waxaa la ii sheegay gabdho soomaaliya oo raggaalaa guursaday saasay sheegaan marka waa guurs guur ma aha wax guuru meeshaa kama jirto gabar muslimadihi nin gaali ma guursan karo xaraam waay sidaa umusalama ay sheegayso baa sax ah laakiin waa saaxiibbaa la odhan karaa waa saaxiibeeno zinuu kula joogaa wax ka jira marka lama arko inay guursadaan gabar soomaaliyad waxaa la ii laba ilmood intuu nin ka soo dhalay hadday leedaha markaa laisu kaayo meheriyo aroos ha naloo dhigo dhaqanka gaalada waxa weeyaan waddankaa weliba aan joogno in la istijaabiye moogta ninka gaalkaa ah, islaam gaaluu la saaxiibaya markuu ogaada inay dhalayso aysan madhalays ahayn hal iyo laba ay dhasho markaasaa waxaa la leeyahay isu kaayo meheriye weliba waxaa la ii sheega haddii markaas ayadaa uu yidhaahdo ku mehersan mahayo waa kuma rabo ilmihii ay dhashay wacal buu noqonaya ayuu wacalkaasay u yaqaanaa laba sanay soo dhowr sanay soo wada joogeen ilmay u dhashay markaa kabacdi haduu yiraahdo kuuma qanacsani ilmihii wacallay noqonayaan haddii laakiin kiniisadda intay tagaan ay yidhahdaan waa isu kiin xalaalayna xalaal xalaal dhashay noqonayaan baa li agtooda saasay isu haystaan marka waxay tihi marka imakaa bannaana laakiin nin la diidi kara ma tihid waayahay su-aasha imaan kartaa waxaa weeye haddii nin la diidi kara aanan ahayn diintaaduna aysan qabin inaan ku guursado sideebay suurtagal ku noqon kartaa inaan ku guursado ayadaa u sheegto waxay tihi fa in tuslim haddaad islaamtid fadaaka kaasaa mahrii meherkayga ah wamaa as'aluka ku weydiisan maaya hayrahu asaga waxaan ahayn wax ilaahay abuurtoo kale aan kugu xidhaya lama arko ma islaami kartaa waan ku guursanaya waxay culimmadu yidhahdaan waa inoo imaan doontaa akhirka xadiidkee gabar muslimadoo ka meher fiican weligeed lama arag sababtu waxa weye gabdhaha kale meherkoodu manfac dunyawiyay siistaanoo lacag laga yaabo inay ama guryo ku dhisato ama hooyadeedii aabbaheed u dirsato ama iyadoo iyo ka shaqaysato laakiin gabadhan meher waxay ka dhigatay ugaasbeeleed aakhiradiisa iyo adduunkiisaba inay badbaadisa laga yaaba asaguna ummad badan inuu ku fadhiyo soo islaamiyo ruux dhan bay aakhiradiisa iyo adduunkiisaba badbaadisa fa kaana wuxuu ahaa daalika arrinkaasi mahraha meherkeeda ayuu ahaa qaala haabitu haabit baa wuxuu yidhi xadiidka warinayay famaa samictu ma maqal bimra'atin qof dumara ah weligay oo kaanat ahayd akrama mid ka sharaf badan mahran xagga meherka min ummi sulaymin umu sulaym alislaam islaamka dhexdiisa intaan islaamka dhex joognay weli dhegahaygu ma yeeshan maqal dhaayahayguna ma arag gabadhaa gabar ka meher fiican fa biha wuu la aqalgalay fa dakhala biha maxaa ka horayda wuu islaamay wuu la aqalgalay fa waladat way u lahu asagoo caruur bay udhashay caruur ayay u dhashay xadiidkan marka nasaa-i baa wariyey imaamu nasaa-i baa wariyey kii horena axmed hore waxa laga yaba inaan idhi axmed baa wariyey hore ibnu khuseyme iyo axmed baa wariyey kanna asagan axmedna waxbuu ka wariyey laftirkiisa alqisatu raabicatu baa qoran laakiin raabicatu maha maadaama tii hore soo niri tii hore afar ahayd waa alqisatu eh, khaamisatu wasituun qisada lixdan iyo shanaad fadlu abi saciidin alkhudriy saxaabiga loo yaqaano abu saciid alkhudri fadligiisa weeye iyo wa cilmuhu saxaabigaas inuu ahaa aqoonyahan aqoontiisa can abi saayib waxaa laga wariyey mowlaa hishaam ibni zuhrata ahaa annahu asagu dakhala wuxuu usoo galay calaa abi saciidin alkhudriy abu saciid alkhudri buu usoo galay fii beytihi gurigii qaala wuxuu yidhi abu saayib fa wajadtuhu waan helay yusallii asagoo tukanaya gurigiisii markaan soo galay asagoo tukanayaan la soo kulmay buui fa jalastu waan fadhiistay antadiruhu xaala aan sugayo xataa yaqdiya ilaa uu ka guta salaatahu salaadiisa intuu salaadiisa ka gudanayay sii sug baan waa fadhiistay buui intii aan fadhiyey fa samictu waxaan maqlay taxriikan dhaqdhaqaaq fii caraajiina laama iyo geeda meeshaana dhexdooda baan waxaan ka maqlay buy laamihii dhaqdhaqaaq baan dareemaya taxarur fii naaxiyati lbeyti guriga dhinaciisa faltafatu waan dhugtoo milicsaday buu yidhi fa waaba iyadoo xayatun abeesa ah waxa meesha laamaha dhaqdhaqaajinayoo shanqaraya waaba abeeso fa waan booday buu liaqtulaha saan u dilo baan ku booday buu abu saciidna salaadii buu ku jiraa dagaalgondaha uu ka dhashaaba annaga u dhacday buu fa ashaara wuu ii ishaaray ilaya xaggayga anijlis ijlis isagoo salaadiisu ku jira ayuu iu yidhi bay fadhiiso fajalastu waan fadhiistay dhaqdhaqaaqa noocaasoo kale ahoo salaada dhexdeeda aad samaysid adoo salaada ku jira qof ka horreeya haddaad ku tidhahdi saah ama mid kicilha aad tidhahdi bax ama mid waxaad tidhahdi fadhiiso ama ilmo yara aad u suljaawisid oo aad leedahay armudabya wax ku dhacaa salaadaadi waxba noqon maayaan sidaa awgeed u fiirso fa ashaara ilaya an ijlis soo ishaari dhaqaaq maaha wax dhiba ma leh falama nsarafa markuu salaaddii ka baxay abu saciid ashaara wuxuu farta ku miiqay uu yidhi ilaa beytin guriyoo fi daari guriga ku dhex sugnaa qol ka mida guryihii meesha ka dhisnaa guri ka miduu farta ku taagay qol ka qol ka mida meesha ka dhisnaa fa wuxuu yidhi ataraa ma u kan albeyti ee guriga ah fa qultu waxaa idhi nacam waa u qaala wuxuu yidhi kaana fiihi dhexdiisa waxaa ku sugnaa fatan wiil dhallinyaraaho minaa annaga naga tirsan ansaar xadiidu cahdin wiilkaasoo aroosnimadii wakhtigiisu uu dhow yahay bicursin aroos markaasuu aroos gala qaala wuxuu yidhi fakharajnaa waan baxnay maca rasuulilaahi rasuulkii alla la jirankii ila alkhandaqi dagaalkii khandaq xaggi fa kaana daalika wuxuu ahaa kaasi alfata ee wiilka ah fa kaana wuxuu ahaa daalika kaa alfata ee wiilka ah yasta'dinu mid weydiista idan rasuulalahi rasuulka alla sal alla wasalama biansaafi nahaari maalinka bartankeedii fa yarjicu wuu noqon jiray ilaa ahlihi caruusadiisii buu u noqon jiray fasta'danahu wuu idan weydiistay yowman maalin nebigu maalin idan weydiisto wixii nabi allow dee waa u jeedaa hawsha laakiin waan soo jiraynayaa fasax caruusadii baan aadayaa fa wuxuu ku yidhi rasuululaahi rasuulka allaloho wiilkiio khud qaado calayka korkaaga silaaxaka hubkaaga qaadabiyo hubla-aan ha tegi fa innii anugu akhshaa waxaan kaaga baqaya calayka dushaada quraydata qolyaha qurayda ayaan kaaga baqayaa yuhuuddaahe is-ilaaliyo taxadaroo hubkaaga wado fa akhada wuu qaatay alrajulu ninkii silaaxahu hubkii uma rajaca wuu noqdo gurigiisiibu aaday fa idaa waaba iyadoo imra'atuhu xaaskiisii bayna albaabayni albaabka dhexdiisa ay laba albaab dhexdooda ay taagan tahay laba albaab wuxuu ula jeedaa albaabka halkaas xaggana qayb baa ka xigta laaban xaggana qayb baa ka xigta sooma jeedaan bartaa albaabka bartankiisa hay taagneed camal wey meesha iyadoo taagan buu u yimi qaa'imatan xaalay tahay mid taagan fa wuu ku taagay ilayhaa xaggeeda arrumxa warankii liyadcana suu u iyada bihi waranka wa asaabathu waxaa ku dhacday khayratun masayr odaygu wuu masayra wuxuu is yidhi islaamtu albaabka waxay la taagan tahay gurigaan gudihiisaan rabay inaan ugu tage balaayay meesha ku sugaysaaba marka masayr baa inta qaaday buu inta masayrka ka tambadiyey warankiibuu ula baxay reer qurayda isaga ilaala islaantiisi fa qaalat waxay lahu asaga ukfuf naga laab naga reeb calayka dushaada rumxaka warankaaga wadkhul gal albeyta guriga xataa tandura saad u eegtid ma ladii kii muxuu yahay akhrajanii isoo saaray ha degdegi intaadan degdegin guriga gal horta fiiri guriga waxa iga soo saaray fa dakhala wuu galay fa idaa waaba asagoo bixayatin abeeso ku sugan cadiimatin ee weyn abeese weyn oo meesha joogto u tegayba mundawiyatan xaalay tahay mid isku duubtay calal firaashi firaashki gogashii reerku arooska ku ahaaba abeese weynankii ka badataa jiiftaba oo isku duuduubtay fa faahwaa wuu ku shiisho uu u hoobiyey ilayha xaggeeda birumxi waranki fantadama wuu isku taxay ha ayadii bihi waxa weeyaan warankii warankiibaa ayadii dhag ku yidhi oo galay uma kharaja wuu soo baxay wuu la soo baxay farakazahu wuu tallaalay fidaari guriga dhexdiisu saa u geliya ciil buu u wuxuu islaanta bahalka maanta tukaaba dili lahaaba bahalkii markuu ayadii galay ayuu ku jugay wuxuu dhulka kula tiimbo fa darabat way isku soo laabtay calayhi dushiisa abeesadi famaa yudraa lama ogeyn ayuhumaa koodeebaa kaana ahaa asraaca mid deg deg badan mowtan xagga geerida alxayatu abeesadii miyaa amilfata mise wiilkii labadiiba islamarkiiba nafti ka baxda wiilkii intay isku soo qaniintay isku soo laabtay dhagsiisa way qaniintay wiilkuna ayaduu warankii ku muday labadoodii kii geeri ku horreeyey la kala garan maayo labadiiba nafti ka baxda ayib qaala wuxuu yidhi abu saciid fa ji'naa waan u nimid ilaa rasuulilaahi rasuulka alla sala allahu aleyh wasalam fadakarnaa waan u sheegnay daalika arrinkaasi lahu asaga wa qulnaa waxaan ku nidhi udcu llaaha alla noo bari yuxyiyahu ha noo soo nooleeya lana annaga ninkan inaan jecelnahay buu ahaa abeesaana naga dishaye ilaahay nebigiisiyuu nebi allah tahay ilaahay inuu noo soo nooleeyo wiilkan alla u bari faqaala nebigu wuxuu yidhi istaqfiruu dembi dhaafu dalba liakhiikum lisaaxibikum saaxiibkii ninkaasu waa dhintay qof dhintana soo noqon maayo qiyaamo ka hore ilaahay dembi dhaaf u weydiiyey halkaa waxaad ka faa'iidaysan qof dhintay camal uusan asagu shaqaysan inay suurtagal tahay inuu ku intifaaco ma uusan shaqaysan xaggee laga qaadan muslimiintii baa nebigu la hadlaya wuxuu le ninkaa ilahay dembidhaaf weydiiya ninkiina waa meyd hadaan dembi dhaaf dalabkan loo ducaynaya wax u taray inuusan qabriga gudihiisa wax ugu tarayn miyuu nebigu odhan lahaa u dembi dhaaf dalba waa maya janaasada maalin walba masaajka loo inoogu keeno oo aynu ku tukanno waxaan ugu tukanaynaa inaan u shafeeco qaadno ilaahu janneeyu ahaa cadaabin qabriga uwaasic baan dhahnaa soo aynagu markaan meydka ku tukanayno meydku ma camal shaqaysta baynu naha dad caadi ka madax bannaan baynu naha dad ka madax bannaan baynu naha camal uusan qof samaysan adduunkana waa dhici kartaa inuu ku intifaaco aakharana waa dhici kartaa inuu ku intifaaco waxaa isweydiin mudan wa allaysa lilinsaana ilaa maa saca xaggee la keenaya insaanku wuxuu shaqaystay maahana wax kala ma waa sax ayana isdiidi mayso aayaddaas waxay ka hadlaysaa waxa aad xaq u leedahay waa maxay waa shaqaysatay laakiin wixii qof kale kuugu tafadulo ilaahu u naxariisay ilaahu dembigiisa dhaafiyo dee maadan shaqaysana waa ixsaan qofkaanu kuu sameeyey qabuulkuna ilahay buu yaalla inuu ka aqbaliyo in kaleeto uma qaala nebigu wuxuu yidhi inna bilmadiinati madiina waxaa ku sugan jinnan jin jinkaasoo qad aslamuu islaamay jin muslimiin ah baa magaaladan madiina nala jooga jinkuna wuxuu leeyahay tashakul wax la yidhaahdo mar wuxuu iska dhigahayaaba laga yaaba xoolo mar bisad buu iska dhigi karaa mar abeesuu iska dhigi karaa tashakul buu sameeya fa goortii ra'aytum aad aragtaan minhum xaggooda shay-an shay guriga abeesa iyo haddaad wax noocaasa ku aragtaan faadinuuhu abhiya alaaata ayaami saddex maalmood yaad la hadlin marka abeese guriga kuu dhex fadhida baad waxaad leedahay allahaa alla hadduu yaho jin muslima tahay gurigayga idhaaf maanta haddaad tidhahdood birri ku aragtid allahaa alla hadduu yahay idhaaf beri dambe haddaad aragtid allahaa alla hadduu yahay idhaaf wuxuu yidhi fain badaa hadduu idiin muuqda lakum idinka bacda daalika markaa ka bacdi saddexdii maalmood markaad abhiseen hadduu anbabixi waayo ay idinlana qumanaato inaad dishaan faqtuluuhu dila fa innamaa huwa asagu shayaanun shayaan weeyaane waxa abeysadaahoo meesha fadhiya jin islaamay maahe waa shayaana iska dhiciya xadiidkan imaamu muslim baa wariyey fii saxiixihi alimaamu nawowi xadiidkan markuu sharxaya wuxuu leeyahay macnaha xadiidkan waxaa weeye digitaankii aad u digteen abeysooyinka guryaha ku jiro allaha alle hadduu yahay dhaaf aad ku tiri hadduu ku tegi waayo waxaad ogaanaysaa waxyaalaha guriga camiro oo jinka muslimiintaa ah inuusan ahayn waxa meeshaa ku jira abeese iska caadiya iyo qallajis ma aha jin islaamayna ma aha markaa waxa guriga ku jiree waa shaydaan mar hadduu shaydaan yahay dila dilkiisana wax dembiyu idinka soo gaari maaye dilka aad macnaheedu ma noqonayo inuu jinkii inta waxaa jiri jira abeesooyinku midna waa bahashaan carajiifta oo xamaarato aan lagu halahayn oo dilaaga ah oo nebigu yidhi meel walba lagu dilo midna waa mid soomaalidu yidhahdaan habar jin oo amasada abaysadan abaysacagalayda loo yaqaan waxaan garanayaa iyadoo la yidhahda abaysacagalaydu waa habar jin haddaad taabati miskaha ku burburahaya miskaha maaqan marka jinku meeshuu ku guursaday meelay ku waayaan midna garan maayo munaasabadu marka waxaa weeye xayawaan caadiya qalajis iyo baranbara iyo soogura maalin walba kuma aragtaan waxaya waxba maysan galabsan iska saar haddii waxaad ka shakida aragto sida ruuxaan suurtagal maya jin ma yahay armuu yahay oo abaysa iska dhigay iska abi haddii uu wax ku qaadan waayo waa shayaan dilka aad dishaanaha or wararmu isku soo kaylaabaa sidii saxaabigiiy markaa dhib maleh sootan saxaabiga dishay saxaabiga kan dilay dee muusan jin muslimu ahaa jin muslima ah oo abeese iska soo dhigay oo uusan hawshiisii hubsan ayuu ahay sidaasuna ninka ku dila xadiidku marka wuxuuna tusinayaa kaadsiiyuhu cajiibka uu leeyahay wax fiican inuu yahay saxaabiga ninkaana markuu damca isla markiiba inuu degdegoo dilo oo kaadibi abu saciid abu saciid fadligiisana xadiidku dhankaa waa inaga tusinaya aqoonyahan yahan wax garanayo adilo ku qanciyey ninkii inuu yahay ayana xadiidku waa inoo faa'ideeyey abeesooyinka noocaasoo jinka isu ekaysiiyo qaar islaameen sida nebigu sheegay miyaayo madiinay khaas ku yihiin mise walba waa joogaan waa masale khilaafiye ah qaar baa waxay leeyihin madiinay khaas ku yihiin abeesadii kale o ad ku aragtid iska dhici waxaad isaga dhicin karta isaga dhici qolyana waxay leeyihiin mar walba waa suurtagal marka waa masale khilaafiyaha masaladaasi tamat irisaalatu risaaladii waa dhammaystirantay wa kaana alfaraaqu minha dhammaynta la dhameeyey qoraalkeeduna wuxuu a leylata saadisati min shahri ramadaan bishii ramadaanee haddayna dhaaftay lixdeedii baa la dhameeyey caama arbacmiatin wa arbaciina bacda alfi min alhijra kun iyo afar boqol iyo afartan hijradu markay ahayd oo nabawiya ah oo waafaqsan labada kun iyo sagaal iyo tobanka bishii shanaad koob iyo tobankeedii subxaanaka ilaahuna sahnidaada ayaad nasahantaha allaahuma allahayow wa bixamdika mahaddaada lala qabo wa tabaaraka waxaa sar maray oo khayrkiisu batay ismuka magacaaga wa tabaaraka waxaa khayrkiisu batay ismuka magacaaga wa tacaala waxaa sarreeyey jadduka sharaftaada walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro hayruka adigaan ahayn wasala allaahu allaha ammaano wasallama allaha badbaadiyo wabaaraka khayrkiisa allaha badiyo calaa rasuulina rasuulkeena dushi sala allahu aleyh wasalam alhaadiye ee dadka hanuuninayey albashiiri ee dig bashaaraynayo dadka khayrka ugu bishaaraynayey wa calaa aalihi nabiga ehelkiisana intoo kale allaha siiyey iyo wa asxaabihi asxaabtiisa ajmaciina dhammaan wa aakhiru dacwaanaa baryadeenna meesha ugu dambaysana an alxamdu lilaahi wey alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin risaalada marka halkaas inoogu eeg tahay waxaan khaladnay allah inaga dhaafo waxaan toosinayna miisaanka xasanaadka allah inoo geliyo idinkana ilaahi subxana wa tacala idinku anfaco halkaasayna inoogu egtahay insha allahu tacaala waa badan tahay oo weli qayb kaloo aana daabicin baa jira boqol xabaan gaarsiiyey qasaska saxaabada marka insha allahu tacaala daabacadda dambeeto baan boqolkaba soo dhammaystirayaa tii zayd sala aan soo sheegnayna aan ka xadfi doonaa tii bukhaarina aan ku deeri doonaa insha allahu tacaala bilmunaasaba zayd maadaama qasasu saxaaba aanu ka hadlaynay zayd ibnu camri saxaabi ma ahayn laakiin maadaamau nin ahlu tawxiid ahaa nebigana ay horay isu arkeen sal alla aleh wasalam baa culummada qayb ka mid ah sida bukhaari oo kale markuu fadaaisha ka hadlayay saxaabada iyo ansaar buu ku soo daray marka halkaasuu inoogu joogay wabilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin